idaacadda kulmi magaalada muqdisho kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega waa habeen khamiisay soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay tobanka bisha januari qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa war ka soo saartay diyaarad la sheegay inay ku dhacday deegaan ay gacanta ku hayaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab qodobada sidoo kale barnaamijka xog aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dhowaantan deegaanada puntland gaarahaan magaalada garowe waxaa ka dhacday doorasho dib lagu doortay madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dini hadaba dowladda federaalk ee soomaaliya sidee ayay tahay inay doorashooyin uga qabato maamulada sida jubbaland iyo koonfur galbeed soomaaliya ugu weyn dowlada soo wajihi doono waa cabdicasiis lafta gareyni madaxweyne eh, axmed islaam eh, jubbaland doorashada hore uu ku yimaada waa ogsooneyn khilaafka u weyn ay dhalisay eh, heerka khilaaf gobolada runtii gado waad ogsoon tahay wadahadalkii hadda lagu keenay weli inuusan axmedooy si wanaagsan dabcan uu maanta maamulkiisa halkaas uusan ugu shaqayn weli laga mucaaro falanqeyn arrimahaasi ku saabsanayn barnaamijka xog waraysi kugu soo gudbin doonaa wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada ayaa amartay guud ahaan shaqaalaha dowladda in ay ka qayb galaan berri banaanbax ka dhan ah dowladda etoobiya oo lagu wado inuu ka qabsoomo magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya qodobada sidoo kale barnaamijka xog waraysi aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona culimada soomaaliyeed oo iyaguna bayaan ka soo saaray damaca dawladda itoobiya ay ku doonayso qaybo ka mid ah in ay ku hantiso badeena soomaaliya qodobadaasi qodobo kale waxyaabihii nagu soo kordho xubintii kalamaan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wariyeywayh suugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan farsamadu waa salaad anigu ayaan laba mar kale iyo xog waraysi aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy soomaaliya soomaali baale xaraash xaraash xaraash iyo xoolo jaban war inadeer maxaad xaraashaysaa war wax walba waannu xaraashaynaa oo inadeer bisaaradaasi goormay ku taabatay war damaca nala fogaadee wax ma gadanaysaa ma guurtadu ma ku jirtaa war berriyo badba oo naga diyaar gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo ku sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisitay gelingelin ka dar

hagaag ayna ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeenna xog maanta diyaarad kuwa qumaatiga u kacay loo yaqaana helikobtarka oo ay leedahay qaramada midoobay loona adeegsado dhanka gurmadka degdeg ah oo caawinaysay dowlada federaalka ee soomaaliya ayaa ku dhacday goob ku taala dowlad goboleedka galmudug oo ay gacanta ku hayaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab warar hordhac ah ayaa sheegaya in diyaaradda ay la soo gudboonaatay cilad dhinaca farsamada kadibna halkaasi ay ku dhacday waxaa diyaaradda saarnaa sideed shaqaale oo isugu jiray ajnabi iyo soomaali iyadoona ciidamada qalabka sida ay ku guda jiraan badbaadinta shaqaalihii saarnaa diyaaraddaasi dhinaca kale war qoraala uu kasoo baxay qaramada midoobay ayaa waxa ay ku xaqiijisay in diyaaradaasi ay leedahay hay-adda qaramada midoobay ayna ka shaqeeyaan arrimaha gurmadka dhinaca dowlada federaalk ee soomaaliya waxayna sheegtay qaramada midoobay in si kumeel gaara ah loo hakiyay duulimaadkii dhinaca soomaaliya qoraal ay soo saartay ayaana lagu sheegay barnaamijka xog wareysa aad degeysanaysaan kulmiye magaalada muqdisho idinkaga imaanaya gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran dhowaan magaalada garowe waxaa kusoo idlaatay doorasho uu ku guuleystay madaxweynaha maamulka puntland oo mar kale halkaasi lagu doortay siciid cabdulaahi deni waxaanu ogeyn in khilaaf siyaasadeed uu ka dhexeeyay dowlada federaalk soomaaliya sidoo kaleeta maamulka puntland arrimahaasi iyo sidoo kale arrimo ku saabsan sida dowladda federaalk soomaaliya ay doorasho uga qaban karto deegaano ay ka mid yihiin jubbaland iyo koonfur galbeed soomaaliya oo dhankoodana culeys siyaasadeed oo aad u adag uu ka jiro in waxaan arrimahaas isla falanqeynay falanqeeye lagu magacaabo cabdisalaan waa cabdi xaashi cabdisalaan ugu horeyn ayaan weydiiyey doorashadii puntland ka dhacday iyo dowladda federaalk soomaaliya sida ay u dhammeyn karto khilaafka siyaasadeed ee puntland kala dhexeeya waxaad moodaa wejigii siyaasadda soomaaliyeed inay badashay doorashadiisa kadibna hadalhayn badan oo suuqa siyaasadda dabcan inay soo gelisay madaxweyne sacuud cabdullaahi deni aad aad waxaa loo hadalhayaa laleeyahay wuxuu noqon doonaa mucaaradka u weyn xukuumadda dhexe oo kala kulmi karto culays aada u weyn dowlad goboleedyada kale naftirkooda hadda doorashooyinkooda sanadkan bisha nofembar inaysaan u malaynaya in dhacan laga yaabo damac weyn ayaga naftirkooda uu galay markuu sacuud cabdullaahi bini soo noqday kadib laleeyaha waxay ka shaqeynayn ayaguna siday kusoo noqon lahayn oo kaleeta laga yaabaa markaa sacuud cabdullaahi beni hadii mucaaridnimadiisa uu kusii adkaysto saameyn inay ugu imaan karto dowladda dhexe dabcan maadaama nin siyaasadda soomaaliya aada u fahamsanna sida wax loo artaagareeyana aada iyo aad runtii eh, loo mataqaanaa u yaqaano oo muddana dowladii xukuumadii hore mucaarad ku soo ahaa marka adanhayn badan ay doorashadiisa suuqa siyaasadda dabcan kusoo kordhisay iyadoo culaysyo badan dowladda ay ku furnaayeen eh, dhinaca eh, muranka kala dhexeeya ethoobiya soomaaliya khilaaf soo kala dhexgalay dabcan marka hadalhayn badan baa jirta koonfur galbeed nasarkeed waxa le lafta gareene dowlada dhexe midmadooda soo kala dhexgalay inkastoo hadalkaas xaqiiqdiisa aanan haynin eh, laakiin hadalhaynta hadalada hadalhayntooda aada usoo badan ayay mid tahay eh, mana la hariibsan karo lafta gareen in dowlada isaga ikhtilaaf yani hadii la dhaho maanta kaso eh, ka dhex waayo waa isku muddaba la hadalhayay in isku aragti siyaasada isan ka ahayn laakiin madaxweynuhu wax badan xeerinayay madaxweyne eh, xasan sheekh maxamuud maadaama hore u sheegay waqti badan inuusan gelin doonin eh, dowlad goboleedyada eh, khilaafyadooda in dowladda dhexe ay ku samayso faragelin laakiin hadda waxaad moodaa in aysan isfuri doonin dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexeba weji nooc kastana waa laga filan karaa hardanka siyaasaddu dhexmari doona maadaama xilla doorashaa la filayo in dowlad goboleedyada qaabka ee sanadkan gudihiisa ay halmar ka wada bilaabmato jubbaland oo kale marka aynu fiirino dowladda sidee ayay doorasho uga qaban kartaa maadaama axmed madoobe in muddo halkaasi uu fadhiyo markaaynu labada culus ugu weyn dowladda soo wajihi doona waa cabdicasiis lafta gareyni madaxweyne axmed islaam jubbaland doorashada hore uu ku yimaada la ogsooneen khilaafka aadka weyn ay dhalisay heerka khilaaf gobolada runtii iyado waad ogsoon tahay wadahadalkii hadda lagu keenay weli inuusan axmadooy si wanaagsan dabcan uu maanta maamulkiisa halkaas uusan ugu shaqayn weli laga mucaarad ka jiro waa arinta ugu hadalheynta badan la filaya qaabka madaxweyne xasan sheikh dabcan ugu dabaalan doono doorashadaas axmadooga waa nin raba kursiga inuu kusii fadhiyo aanan xukunkiisa lagu tilmaamo xukun nooc mina dictator camal ah dadka waxay ku tilmaameen in qof siyaasad furfuran aanan runtii aan deegaanadiisa aan ka ogolayn cid kastoo isku arko in uu saamayn ku yeelan karo siyaasadiis ku yeelan kartana dabcan dhaqamada cusub lagu bartay ahayn in soo musaafiriyo axmedooba marka dowladda dhex waan arki doonaa laakiin axmed dhaqanka ku baran waxay tahay doorasho isaga uu runtii isku caleemo saaro xildhibaano isaga uu soo xusho unbaa lagu yaqaanay sanadkaa marka wax ma ka bedeli doonaa waaye waa marka waktigaan u dayn doonaa laakiin culeyska xagga ugu weyn ugu iman doono cabdicus lafta gareen waxaa jooga ciidamo etoobiyaan deegaankiisa waxaa laleeyahay hadda hadal heenta suuq ka mid ah in ciidamadaas etoobiyaanku wadahadal la yeelanayo damac ugu jiro istusay cabdicus lafta gareen in doorashada uu qabsado uu boobo ciidamadaas etoobiyana oo difaac iskaga dhiga mucaaradkii dhinac kastaba culeys ugu iman karo oo korsigu siduu kusoo joogi lahaa dabcan kadibna laleeyahay taxaaluf wuxuu la yeelan doonaa siciid beni iyo axmedow oo kaleeta siyaasada markan isbadashaa laga yaaba hore waxaan usaadaaliyey soo noqosha sacuud cabdullaahi beni laga yaabaa in eh, eh, isbahaysigii axmedow isaga inuu soo noqdo oo wax suurtagal ah eh, waxaasoo dhan marka dawladdu waxay uga hortegi kartaa iyadu in istaraatiijiyad dabcan ay samayso dawladda dhexe oo ku aadan doorashooyinkaas wasaaradda arrimaha gudaha aada loo howlgeliyo qorshe cad dowladda hadday kasii yeelato deegaanada dadka xildhibaanada iyo wasiirada kasoo jeedo iyo siyaasiyiinta damaca kale kuraasasna ee dowladda hadda sii abaabusho jihadhooda aysan keliis dowladda aysan ugu noqonin siciid deni maadaama uu mar soo laabtay suurgal ma tahay in garab siyaasadeed uu siiyo labada maamul ee koonfur galbeed iyo jubbaland iyadoo aynu ognahay in khilaaf hoosaad uu jiray puntland iyo jubbaland sideedaba khilaafka ka dhexeeya dowlad goboleedyada madaxdooda iyo siyaasiyiinta soomaaliduba ma ahan mid eh, la dhihi karo ma suuroobi karto inay dad iskugu soo noqdaan mar kasta waxaa isku keenaya wadciga siyaasadda hadba culeys siyaasadeed markuu yimaado laba qofoo shalay kale arki dowleed ayaa isku aragti noqonayo duruufta siyaasadeed ayaa dabcanna isku keeni karayso xiliyada doorashada dowlad goboleedadoo kale markay yimaadaan waxaa laga bartaa wajiyo cusub eh, dabcan inay la yimaadaan waa suurtagal in la arko eh, jubbaland iyo iyo koonfur galbeed iyo iyo sacuud cabdullahi iyo puntland oo taxaaluf eh, siyaasadeed leh oo isku aragti ka ah siyaasada soomaaliya eh, axmedowe naftarkiisa hadda eh, waxaa la leeyahay waa qorshooyinkiisa si hoose u wataa walow usan si fiican isku soo amar bixinin marka waa wax suurtagaloo dhici kara laakiin mid baa shaki ku jirin siyaasada soomaaliya markaad fiirisid in aysan ishuri doonin saddexdaas dowlad goboleed iyo dowlada dhexeba arinteeda ah eh, dadka soomaaliya siyaasadeeda buriso oo runtii aada uga hadla waxay leeyihiin eh, haddii xasan sheekh aragtidii siyaasadeed uu bedelo sicid cabdullaahi beni wadahadal ula galo oo heshiis la galo waxaa yaraan karaysa culeysyada kaga imaan kara markaas axmedow iyo koonfur galbeed dabcan uu yaraan karaysa hadii aragtidii siyaasada dowladda ay badasho weeyaan eh, midna way dhici kartaa naftarkeeda doorashadii siciid cabdullaahi beni kadib waataan sii saadaaliyey Eh, madaxweyne xasan laga yaaba aragtidii siyaasadeeda inuu dabcan u bedelo haddaba waxaad moodaa eletriga markii culeyska etoobiya yimid kadib madaxweyne xasan sheekh wadan eletriga ka degay jabuuti ogeed mowqafkeeda dhexdhexaaba marka hore ahaa xalay wasiirada jabuuti markii shireen kadib wasiirka kamid ahaa sooshuba kusoo qoray beeshkiisa in soomaaliya xuduudaheeda iyo dabcan iyo eh, midnimadeeda wax gorgortan jabuuti ka geli karin soomaaliya la jirto horeyna eh, go-aankaas jabuuti maysan ulahayn laakiin dhaqdhaqaaqa madaxweynaha uu sameeyey milatari uu ka tegay safarka masar ku tegi doono isbedela islamarkii yimaado marka siyaasadu kulamaa dowladdu ay dhaqaaq samayso saameyn ayuu yeelan karaa dhaqdhaqaaqyada eh, dowlada xukuumadda dhexe marka mar walba waxay ku xiran tahay aragtida siyaasadeed iyo dhaqdhaqaaqa madaxda sare wadanka eh, dhanka siyaasada siday u wajahaan ayay ku xirnaan doontaa saameynta iyo ka imaan karta dowlad goboleedyada iyadoo dagaal iyo rabshado aysan dhicin dowladdu iyo guud ahaan xukuumadeeda si tartiib ah oo xal ku jiro doorasho ma uga qaban kartaa labada maamul ee hadda doorashooyinka ay kusoo wajahan yihiin dowladdu hadii wakti iyo dadaal geliso dowlad goboleedyadaasna runtii dadka ku matalo siyaasiyiinta matala iyo dadka wax oolka ah bulshada kasoo jeeda ay shir iskugu keento oo oo qorsho cad laga sii qaato oo waqti badan la geliyo waxaan isleeyahay eh, culaysku ka iman karo wuu yaraan karayaa eh, eh, laakiin mar kasta doorasho dowlad goboleed ha ka dhacdo ama ummada ama midda federaalka ha dhacdo saareyn way reebaysaa isqabqabsin way imaanayaa dhaqanka soomaalidu ayaa dabcan muddooyinka ugu dambeeyey sanadooyinka ugu dambeeyeyba siyaasada soomaaliya dhaqankeeda sidaas ka ahaa maadaama aanu nahay wadan hadda runtii rashooyinkii kasoo baxay oo dowladnimadii e, runtii hadda e, dabaheedii cagaha sii saarayo oo meeshii la rabay aanan la gaarin marka foodo siyaasadeed way iska imaanaysaa markasta xukuumad kastoo joogto waxaad ogsoontaa madax kastoo wadanka joogto waxaa eh, runtii mucaaradii kala kulantaa dadkii hore xukunka usoo qabtay iyo siyaasiyiinta xukunka weeyaanba markastaba culeys siyaasadeed soomaalidu waa eh, eh, yani dhinacaas way ka timaadaa madaxda lagu ataagaraynaya marka mid umalayn maayo si nabadgelyaa wax walba inay ku dhacaan oo cabasho la-aan ah mm, hore maana loo arag ilaahay xaggiisa waxba kama aha laakiin umalayn mahaysaa eh, markaad qaabka siyaasada hadda ay wax u socdaan markaad eegtid khilaafu imanaya isqabqabsiu imanaya laakiin heerka uu gaarsiisanaan karo sidai hadbuuxu ku xiran tahay xukuumadda dhexe ay eh, istaraatiijiyadeeda siyaasadeed qaabka iyada u degto shaxdeeda siyaasadeed ayay wax walbaba lagu qiimeyn karayaa etoobiya eh, markaynu fiirino qeybo kamid ah ee galbeed ay joogaan sidee usoo fargelin karaan arrimaha gudaha dowladda iyadoo hadda aynu ognahay in khilaaf eh, muuqda uu ka dhexeeyada dowladda federaalka waxyaabaha cajiibka hadda laisweydiina waxay tahay siyaasad noocee dowladda ay ka qaadan doontaa beri magaalada muqdisho waxaa ka dhici doona banaanbaxad aadweyn dowladda ay sheegtay in lagu soo horjeedo damaca etoobiya etoobiya gudaha waddanka soomaaliya ayay ku jirtaa eh, faragelin etoobiya eh, laba nooc way iman karaysaa ciidamadan hadda jooga horta midda koa laisweydiin waxay tahay ciidamadan hadda jooga dawladda maxaa ugu qorsheysan dadku waxyaaba isweydiinay ka mid taha maalabao etoobiya may ka baxdo wadanka ciidamada shisheeye may ka saarto dawladda dhexe waxay dawladdu uga aamusan tahay arrimaha aadka loo hadalhayo qorshaha dawladdu uga aadan waa la dhowrayaa dowlad goboleedyada ay etoobiya mawaqti walbaba etoobiya ay dawladda dhexe kasoo dhex martaa hadda puntland oo kale haddaan tusaale usoo qaadano hadduu sicid cabdullaahi beni maanta uu ka dego addis ababa ma garan karayo eh, cid ka hor istaagi karayso dabcan inay jirto eh, halkaas marka waxaa ugu iman karta in xiriirkii etoobiya isaga isagoo dowladda dhexe ku xumeenayo in xiriirkeeda xoojiyo eh, axmedow oo kale maanta waa ka suurtagal inkastoo xiriir fiican uusan kala dhexaynin etoobiya oo axmedow lagu tiri dhinaca kenya laakiin hadduu danihii siyaasada ka dhex arkoodo laga yaabaa in isbedel koonfur galbeed oo kale waxyaabaa looga baqay etoobiyana saameyn ku yeelato dabcan ay tahay marka waxyaabaa la isweydiinaya weyaan etoobiya gudaha wadankiiba ku jirtaa dagaalka dowladda ay siyaasada kala dhexeeyo maxaa uu dabcan eh, arintaa eh, dowladda eh, ugu hadli la marka waxaan isleeyahay su-aalahaas iyo arrimahaas dadka ka dhex guuxayo waxaa madaxda qaranka iyo iyo hadda joogto qorshooyin baa ugu degsan waan ka dhowr sugi doonaa dabcan tilaabooyinka ay dowladda ka qaadi doonaan laakiin su-aashaada si kooban markaa ugu jawaabo etoobiya waa wadan soomaaliya xuduud la ah daris la ah dowladan xuduudaheeda dhan uma xirno oo ciidamo ku filan ma wada joogaan maadaama wadanku eh, eh, yani eh, amnigiisa xuduudaha uusan wada sugnayn faragelinta ugu dhow etoobiya mar walba ay samayn karta waxay tahay in xuduudahaas ay soo gasho maamulada halkaas ka dhisanna ay cilaaqaad la yeelato iyadoo soomaalida usoo dhex marayso xukuumadda dhexe kaasi wuxuu ahaa falanqeeye cabdi xaashi cabdisalaan oo marti inoogu ahaa barnaamijkeena xog wareysa idaacadda kulmiye gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaisku maranwaa hagaag dhegeystayaal barnaamijka xog waraysi ayaad idaacadda kulmiya magaalada muqdisho idinkaga imaanaya qaar ka mid ah culimada soomaaliyeed ayaa warmurtiyeed ka soo saaray damaca etoobiya ay ku doonaysa qeybo ka mid ah biyaha soomaaliya kulan ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho ayay bayaankaasi ku soo saareen Eh, ku qabsoomay shir ay isugu yimaadeen culimmada soomaaliyeed kaas oo lagu qaada dhigay mowduucyada kale ah ba muhiimada diinteenna ay siisay difaacidda dalka iyo dhulka muslimiinta bad beri iyo hawo ta aragtida sharciyeed ee ku aadan iibinta aragtida sharciyeed sharciga islaamka ee ku aadan iibinta kiraynta iyo hibaynta dhul muslimiintu leeyihiin in la siiyo gaalo ja sidii loogu midoobi lahaa difaaca qarannimada iyo madax bannaanida dalka iyo kaalinta hogaamineed ee kaga aadan dowladda soomaaliya sidaa daraaddeed dood iyo falanqeyr dheer kadib kulanka culimmada soomaaliyeed waxaa ka soo baxay qodobadan hoos ku qoran kow culummada soomaaliyeed waxay ku ammaanaysaa dowladda soomaaliyeed dadaalada ay ugu jirto difaaca dalka ayada oo ugu baaqaysa dowladda federaalka soomaaliya in ay dardar geliso waajibka sharciga ah ee ka saaran difaaca xuduudaha dalka dhulka badda iyo beriba sidoo kale waxay ugu baaqayaan dhammaan maamulada iyo bulshada soomaaliyeed inay ku garab istaagaan dowladda soomaaliyeed difaaca dalka labo in bulshada soomaaliyeed meel meel kasta oo ay joogtaba u midowdo ka hortagga faragelinta iyo boobka lagu hayo gobonnimada dalka kana fogaadaan khilaafaadka siyaasiga ah qabyaaladda ku salaysan iyo midka fikriga ahba si loo ilaaliyo difaaca qarannimada iyo madax bannaanida dalka misdaaqan liqowlihi tacaala wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu saddex culimmada soomaaliyeed waxay boogaadinayaan wada hadallada dib dib oga bilowday ugu bilowday dowladda federaalka iyo maamulka somalilan ayaga oo ku baaqaya in laga midho dhaliyo wadahadalladaas si loo xaqiijiyo midnimada ummadda soomaaliyeed afar in hoggaanka dhaqanka ganacsatada culummada macallimiinta bahda saxaafadda abwaanada iyo dhammaan aqoonyahanka soomaaliyeed ay gacan ka geystaan abaabulka bulshada isla markaana uga digaan marin habaabinta lagu hayo diintooda taariikhdooda dhaqankooda iyo xuduudahooda kuna garab istaagaan dowladda soomaaliyeed difaaca dalka shan si gaara culummada waxay ugu baaqeen dhallinyarada inay gutaan waajibka ka saaran difaaca qarannimada soomaaliya si la mid ah dhalinyaradii u soo dagaalamay kana qayb qaatay halgankii gobonnimo doonka dalkeenna kana digtoonaadaan in laga in looga faa'iidaysto kacdoonkooda si aan u adeegaynin dalkeenna diinteenna iyo dadkeennaba lix in shucuubta muslimiinta ah ee degan gobolka geeska afrika ku baraarugaan gulufka gardarada ah ee ee abiy axmed isaga horkeenayo shucuubta muslimiinta taas beddelkeedana waa in shucuubta muslimiinta iska kaashadaan maslaxadooda diintooda iyo nabad iyo darisku wanaagga siday ugu wada noolaan lahaayeen innama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhawaykum toddoba culummada soomaaliyeed waxay ugu baaqayaan dowladaha islaamka waddamada carabta ururada aan qaybta ka nahay iyo dhammaan caalamka intiisa kale ee nabadda jecel inay garab istaagaan dowladda iyo shacabka soomaaliyeed siyaasad iyo amni ahaanba sideed ugu dambayn culummada soomaaliyeed waxay oga digayaan dowladda etoobiya natiijada qaraar natiijada qaraar ee ka dhalan karta falagelinta iyo xadgudubka xuduud xuduudda dalka soomaaliya wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu axaan culimada soomaaliyeed oo maanta bayaan ka soo saaray sida ay u diidan yihiin damaca etoobiya ay ku doynayso qaybo ka mida ah biyaha soomaaliya gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeenna koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan waadyaala kalamaanay good jalcadaya laascanood wixii naga raacay weydinkai ogaaye war ma soo rogaal celiseen warba wajananka somalilan bay toobi ku maqan muxuu soo rogaal celiyaa waar warkaa naga dhex gelinaya imika laascanood isku haya warbowa waxaan maqli jiray kasi waaye wax waa qabaal waana ka bataan war bashiirow gabagaa reer laascano waa ka aqo og dagaalkana sidaan xogta ku haya lagagama dhowo gaariga tignikada ah oo lagu diriray ragga isku qabtay ugarowe iyo gaalkacyihii ka soo kala jeedaan hayaay war ma qaranka iyo hubkii somalilan bay buntland isku haysataa warbo welgeed bay soomaaligeelaya gawaarida ku dagaalami jidhe eh. hadda gooja hadda xaggee ku ogeyn warkalamaanee dagaalka laascaanood ka dhacay eh. ugu yaraan sideed nin aa ku dhimatay yaa la yidhi tobanayena waa ku dhaawacmeen eh. gaari tignika ah laysku qabsaday yaa la yidhi oo somalilan laga furtay waana gurmadkii laascaanood tagay yaa la yidhi waxaa isku haya waan cuquubadaydii baa ku dhacday iskada warwaaqlow soomaalida dishay waxba dhaamaane horaana loo yidhi laba abayse kala goostay midna cad macaan ma cunine hadda salaadiintii baa dhex baa la yidhi arrinta xaaladuna waa qabowdoo magaaladu waa xasiloon tahay warnimayo hadda kahor waxaa la yidhi gabyaagii cali dhuux aadanhay baa waa geel niman culimaa ka soo dhacay kadibna culimmadii ka daba timid oo waxay dhaheen warni annagu niman culimaaha nahayo geelayna noocel aan kuu ducayne kadibna gabay dheer oo ugu quusgooyey uu tiriyey oo ku soo gebangabeeyey meeriska ah waxba haysirrabin waan arkaa shiikh inaad tahay waana u diiday oo waa ka tageen waa dambana dambena calidhuuxoo xanuunsan oo tabar dhigayoo meelgeed jalbeebkiisa jiifa baa nin u yimid odayuhu wuxuuna yidhi caliyow sidee lagu hayaa calidhuuxna wuxuu ninkii ugu jawaabay waxaan u malaynayaa geeliya aan culimad culimmada ka dhacay in layga raacay marka waaqla waa kale cuqubadeennibaa ka soo baxdaye masuugga culumaa laheeduu soo wadaahu dhihi doonaa wax ku qaadan maysaan waxdaraha adduunke weydiiya culimadawardaidinkasuugaculimomaakalasaadhaaninaryaadhaha iyo tiin aabbahoo dagaalka ku dhintay inuu lahay wallee dhici karto hadda xabad agoonu leedahaa jirta miyaadna leedihin war kalemaanay war ma haysiine soomaalidu intay isku mashquulsanayd oo waxaas hadda la wax lamida isku haysteenoo ku dhimanayeen ayaa howlkoodii hore ma qabsatay xog laga ogaaday dagaalka khawaariijta ee galmudug ka socdana waxay sheegaysaa nimanka godadka ku jiroo jeexjeexa weli ka dagaalamaya inay oramo yihiin saddexdii bilood ee lasoo dhaafayna waxaa la yidhi oramadii ugu badnayd ee shabaab ku biirta ayaa dalka soo gashay oo kuwa ugu badan ay ka soo galeen gobolka bakool qaar kalena galgaduud war soomaalidu intay sii tahriibaysa waa loo soo tahriibay war soomaalidu intay lahaayeen qurbannaga yurubnaga kanadanaga maraykannaga shariifiyannaga ayaa waxaa ku socotay dhulkanaga badanaga cirkanaga meel walbannaga waar olamada hargaysa joogta igawallee somalilandarka way ka badan tahay war hadda dhalasho ma siisan waar taa ayaana weyddiiyeyba aryaadhaha allahu naxariista gabay cabdulla raagatiriye waxaa ka mid ahay maxaad sidii sacuudiga warqada ugu sameey wayda waa misre barcaaba wuxuu yidhi muusow orama keentaya badda siisaya iska daysaya war gabar joogta magaalada hargeyso fariin u dirtay madaxweyne muuse biixi waxay tidhi madaxweyne waad u jeedaa shacabkii somalilan iyo soomaali meel kastoo ay joogto carada ay ka qaadeen heshiiskaad etoobiya la gashay ee waxaan kugula talinayaa inaad tidha waa ii sixireen intii aan la joogayo waa dawaqmay wax aan saxiixay iyo wax aan qorayna kalama ogeyn hadda markaan soo laabtay aan isqur saaray waxaana ii soo baxday inaan qaldanaayoo laymaan dooriyey heshiiska la sheegaaya aan saxiixayna waxaanba ka ogaaday soomaali soomaalida caradooda ee aniga wax aan saxiixay ee waxaan ogaay ma jirto soomaaliduna raalli ha ka ahaato warbow muuse masaacadaanu wallay taagi oo nala taagay qaadahaya war waxaa la yidhi rawaahu fulaan ibnu fulaan yajuusu fi rucasaa yajhal wayansaa wayaclam wa rubbamaa yajbun hmm. oo micnaheedu yahay madaxda waxaa u bannaan inay ogaadaan inay asiibaan inay agmaraan oo hilmaamaan inay cabsadaanna waa dhici kartaa mararka qaar nawaan idinku kaftan baa u leedihi aammine niman calamadii kiristaanka wata madaxweyne muuse bixi markay u ducaynayeen ee aamiin laga daba lahaa meesha inaani fayoobi ka jirinoo dadka la dhesarcaadiye waan dareemayey ducada nimanka marka xasuusta waxay ku soo dhacdaa laftanagaa badinagaa cirkinagaa iyo dhulkinagaa warkalamaane waxaa la yidhi baaqi adhiis laga maqliyo baa ka soo yeedhay barbarkaba haddii loo fasiro beenta odayaasha bilow fiican weeyiiyo go'aan baahi loo qabeeye bahbah iyo hadaan kala ahayn beele iyo reero boggaa laga midooboo dadkii iyo waa baraarugaye ha yeeshee barwaaqada jirtoon ugu boqoolayno iyo baabka laga doonayaan ii bislayn weliye barqa kulul itoobiya markuu booqasho u aaday bahdilkiyo siday ula dhaqmeen biixi lala yaabiye birigiyo baddeennaan abiibila ku taamaayey inuu bililiqaystayoo hadduu boob ku rabo saylac booto oramo weeye fudayd lagu binayn maahe cadow boqonta kaagoy raboo bele u soo taagan bamba culus haddaad weyde iyo baaba iyo kaare bakoorado in layskaga celshaa waa bannaan tahaye dadkayguu birmadayaan dhegxumu buugga noogel baaba loogu digayo waa tii la yidhi eh. beer fiican lama baabashe eh. ha loogu baaqo bowdlameer eh. beer fiican lama baabashe ha loogu baaqo bowdlameer war cabdulo jiritaanka qarankeenna iyo jiilka nabadiisa amxaarkaa wax jeeqaaqayaan mari jawaabtiie jiri iyo hadduu sayid rabaa waa jahaad culuse kurka inan sharaabaa u qoran iyo baray war bashiiroo dadka maxaawsiree daniba weli kama hadline warba waanaa matalahaya waan walla weynay dhulka somalilan jubbaland iyo badkeeda maxaa idinka idinka galay baryaadhaha samidaha cabdullana waxa uu yidhi how yaan dadka caadaw loo duulayn dalkan alla dhigin daaleel yaan dadka caadaw loo duulayn dalkan alla dhigin daaleel warkalamaanay soomaalidu waa qabaarmooge waxaa la yidhi gobolka geeska afrika qowmiyadaha ugu badan ee ku nool waxaa ugu caansan uguna badan soomaalida oromada xabashida canfarta tigreega iyo sawaaxiliga waxaa la yidhi orommadu waa kala diin waana kala dhaqan xabashidu waa kala diin waase isku dhaqan tigreegu waa kala diin waana isku dhaqan sawaaxiligu waa kala diin waana kala dhaqan soomaalidu waa isku diin waana isku dhaqan su-aashuse waxay tahay taariikhda lama arkin tigree oo diin ku kala duwan oo dhexdooda beelbeel isu dilaya oo kuraas isku haysta ama dhuldaaqsimeed ama ceelbii laga cabo weligeed lama arkin laakiin oramada diinta iyo dhaqanka ku kala duwan oo ayaduna waxaasi wax iyo waxlamida ah isku haysata weligeed lama arkin sabaaxili diin iyo dhaqan ku kala duwan oo waxaas wax u dhow ku diriraya weligeed lama arkin amxaaro ama xabashi dhexdooda dagaalaysa balse soomaalidu oo isku dhaqan isku diin iyo isku afba ah weligeed jufojufo iyo ay isu haysataa taasuna waxay caddaynaysaa qoomiyadahaas kaloo dhan inay ka liidato marka su-aasha laisweydiinayaa waxay tahay sidee soomaalidu qoomiyadaha gees afrika la degan shartooda uga badbaadi karta iyadoo noocaas u dhaqmaysa warbow soomaalida waa dad dagaalamo oo dhiig kululo hadda xiniyaashiida haya adiga qowmiyadaha dhanood sheegaysa waxaa laga waaye qowmiyad isu sheegta dareeda hadday ku waartiya haddii silic iyo dhibgaaro damaanteer iyo xumaanteer inay iyaku ku isleeyihiin oo cabdullah waxaa layidhi soomaalidu waa qowmiyadda keliya adduunka ku nool ee iska dhaadhicisay aaminsan hadday isdisho hadday dhexdeeda isdagaasho hadday kala qaybsanaanto ay qabiilqabiil isu layso inay weli imid yihiin dareeda hadday ku waarto haddii silxiya dhib gaaro samaanteed iyo xumaanteed soomaaliya soomaali baale miyaan hadda lagu lahayn warabaaninhageellama wuxuu yidhi allow yaa isgarabsado kollay kalama guurtaane waar haddama waxaana leedihiin soomaalidu waa suntiga hargaha wana wa ka gona miyaadan odhan war allow yaa isgarabsado kolley kalama guurtaane miyaan hadda la dhehin war madaxweyne ku-xigeenka puntland la doortay wuxuu yidhi waar somalilan baan aqoonsaday miyuu yidhi ma faysal cali waraabuu u jawaabay lama dhawaan karo miyuu yidhi warwarkaa naga dhexgelin waa falantiin wuxuu yidhi esasi qaatamo buntland ay ka mid tahay go'aanka iisimadana inaan xaliyaa lii doortay haddaba ofurdhiya arrintaa ma la socdaa wayhe ku daaye wadadeed maraysa waan maqli jiray war kalemaanay war mahaysaane madaxweyne xasan sheekh wuxuu tegey wasaaradda gaashaandhigga taliyihii xoogga dalka iyo saraakiishii sarsarena wuu la kulmay wuxuuna amray baa layidhi dagaalka shabaabka in la labanlaabo laakiin waxaan la yaabanahay warbaahinta dowladdo dhan waxay ciwaan ka dhigteen madaxweynaha oo booqday wasaaradda gaashaandhigga marka waxaan is idhi waaba la jabayo wasaaraddii gaashaandhigga miyaa xanuunsato isbitaal taal waarsheelax maxay ka dhaheen war anigan adigaan kula yaabanahay dalkan oromada ku soo duushay ee cadowga laga difaacayo ee madaxweynihii taliyaasha u tegey miyaad ku mashquulsan tahay hal eray oo warbaahinta dawladda ka khaldamay war cabdikuusaw ciyaal xamar lagaa weydiin mahayo af soomaaliya waxa la booqdahay hadda waa dadka xanuunsan war warkii haweenee warka subaxii dhegaysto aryaadhaha war ma haysiin bilaash aad u diidaysiina soomaalidu waa bugtaoo waa xanuunsan tahay meel kastay joogtana in lagu soo booqdo anigu waa ku tali lahay sababtoo ah baarlamaankii matalaaya beri gashow gudoonku waxay leeyihiin kooramkii waa buuxsami waaye buga xildhibaanadiiba hadday jiran yihiin saainta kale u fayaabaa haysaa warbow xildhibaanadu suulka ma saaranin miya war weligood kuwaan iman ayaa mushaar qaat oo haddayba saas yihiin maalinta mushaarka loo kordhinaya maxay u soo wada xaadiraan waar maana sharci qabta lahayn aryaa iyo kaaba sharci dejina war xeer hoosaadkooda ma qabta xitaa miya loomadhamaa ku filan war horta baarlamaanka maalin kasta ku hanjabee oo xildhibaankii soo xaadir wey tallaabaa laga qaadaa dhehee ma fuliyeen hadday run sheegayaan war xasaanad bay leeyihiin in adeero kuwaasna xasaasiyaddaanba ku nacay war dastuurku intuu qodob iyo xaraf iyo faqro iyo cutub joogo ron yahaye mar haddii xeer hoosaadka layskula dhaadhaco hawshiisu waa dhammaanta lamana kala baxo warbow nimanku waa sharcidejina waxaan maqli jiray haddii dabkii dhaxamoodo maxaa lagu diriyaa bashiirowanna waxaan maqli Eh. haddii dawa bukooto eh. maxaa lagu dabiibawarana waxaan maqli jiray eh. haddii dufan basaaso maxaa duxdii ka qaaday waa su'aal daawayn oo madaaxadaalinayse warkalamaanay war mahaysiine xarunta dhaqanka abwaan faarax shuuriye waxaa lagu qabtay barnaamijka ayaanka abwaanka oo looga hadlay jiinka webiyada iyo werinta suugaanta waxaana martida ahaayo ka qayb galay laashin axmedday cabdi gaashaan doctores aamine shariif xasan iyo brofesor maxamed cumar dalxa brofesor dalxana wuxuu yidhi jiinka webiyada suugaanta waa ku badnay duuligeedba ereya badanuu soo qaatayna aniga waxaan ka xasuustaa oon ka aqaan budaqabe iyo biyoqabe waa isu baahan yihiin warabwaan bashiir maxamed xorsi meesha uu ka yimid jiin iyo webi ma lehe maxaa u keenay war dhimaal dhaqan oo buuxinaya warnuu webiga haddana nagula qabsaday mawa suugaanta jiinka webiga maymuun biyo miyaa laga badiyaa axmedday cabdi gaashaan miyaa lagu gaadhaa nibdaadee noqo yeeli maaye ah. naarwaaye meeshii naxariis lahaynaya diiq maxaa siri doora aad tiri anigu waxaan dhihi nin yiiri naabaad yeeli ma yadmoogiiye mooxow nin yiiri naabaad yeeli ma yadmoogiiye mooxow yaaqan waxaan maqli jiri yaxaasma yeere wayska yaal wuxuu yimaadna waayeeda ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabada ee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo talking

iskadaado madaraagodkaage habkay iskadaado madaraagodkaage werwerkay iskadaa werwerkay iskadaa wariyey wayo ahee wuu wari hirsaye maxuusoota soo wataa isbedelay dadka laguma wiirsado haddad adigu aantee dadka laguma wiirsado haddad adigu aantee werweriyo nafta ilaa wadaage werweriyo jacaylba nafta ilaa wadaage

waaqan joogtaa karaame adigoon wisiisiin ooniguna wayrixin sidaa wiil gadoodo waaqal joogtaa karaame adigoon weysiisiin wali laguma soo helo waxaad samoog weydewali laguma soo helo waxaad samoog weyde kugu wiirsan maaye walaalkay dhaysan maaye walaalkay rumaadow wadaadeen maraa wadaadeen maraa kugu wiirsan maaye walaalkay rumaadow kugu wiirsan maaye walaalkay rumaadow wadaadeen maraa wadaadeen maraa soo sootaa

ama lagu mawaariadna wal casigaagiyo intuu cilwadnaa xidhay adna wal casigaagiyo intuu cilwadnaa xidhay mawarban hayaa mawarban hayaa walaa casigaagiyo intuu cilwadna xidhay adna walaa casigaagiyo intuu cilwadna xidhay mawarban hayaa mawarban hayaa eegihii allawaaniya wedhaka maaba oga waxaa dhegihii allawaaniya wedhaka maqli maaba